الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو الشريط السابع من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaana weeye uu ka bilaabmaya baab almuraaqaba xadiidka ugu horeeya ee ah xadiidka lixdanaad kitaabkana ka ah yuu ka bilaabmayaa shariitankadu wa can cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu qaala baynama naxnu juluusu cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam mar oo aan fadhinay anagu rasuulka all sala اlه alay slam jirkiisa aan fadhinay daata yowmin maalin iطalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulun nin baa nagu soo baxay malag suuratulrajul lebu aa iska soo dhigay shadiidu bayaadi siyaab dharkiisu aada ay u cadcad yihiin shadiidu bayaadi sawaadi shacar timaha madowgooduna aada u daran yahay marka labadan timaha waxaan ujeedaa dharka cadcadaantiisu waxay tusinaysaa nadaafay tusinaysaa inuu aad nadiif u ahaa bay tusinaysaa markaan sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan dadka طalabatulcilmiga gaar ahaan xadiidka rasuulka sala اllau alay waslam iyo dadka akhrisanaya xalqadiisa imaanaya inay nadaafada ku dadaalaan kolka ay mashaa'ikhda iyo dadka ahlukhayrka ziyaaranayaanna sidoo kale ay yeelaan leannu jibriil marka alayh salaatu wasalaam markuu nebiga alayh salaatu wasalaam u imaanayay si eh, mandar wanaagsan ayuu ku qaabilo ugu yimid tiba madowgaana marka isna waxaa tusinaysaa da'yaraan bay tusinaysaayo marka dadka dalabul ehm, cilmiga ah in waqti hore oo mubakir ah cilmiga la bilaabo barashadiisa oo waqtiga qofka dihnigiisu uu mufataxa yahay oo fahmadiisu ay furan tahay oo nashaadkiisu iyo xarakadiisu ay badan tahay weeyaan ehm, laa yuraa calayhi aharu safar aan lagu arkaynin calaamo musaafirnimo walaa yacrifuhu mina axadun qof naga mid aanu garanaynin arrin hariiba bay marka noqotay kol haddii mxuah calaamad safar ayna ka muuqanin ee nadaafada iyo waxaas ay ka muuqdaan waxay tusinaysaa inuu nin eh, ahlubeleda inuu yahay garashawaaga dadkii kolka isweydiiyeen nina u garan waayeyna inuu qariib yahay bay tusinaysaa laakiin waxaasoo dhan waxay zuuli doonaan marka xaqiiqadiisa la ogaado xataa jalasa ila nabiyi sala allahu alayh waali slm ilaa nebiga uu soo dhowaaday la soo fadhiistay marka taasina macnuhu waxaa weeye in lagu soo dhowaado khudbada marka la dhegaysanayo iyo wacdigii iyo darsiga iyo in sheekha lagu soo dhowaado weeyaan faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi jilbihiisa ayuu jilbihiisa ku tiiriyey jilbihiisu jilbaha afka u saaray wawadaca kafayhi calaa kafidayhi gacmihiisana wuxuu kor saaray bawjooyinkiisuu kor saaro si adab ah ayuu u fadhiistay wa qaala wuxuuna yidhi marka taasna macnaheedu waxaa weeyaan majlisulcilmi marka la joogo in si adab ah iyo xushmad iyo mxua majliska rasuulka aleyh salaatu wasalaam xadiidkiisa lagu aqriyayo weynayntiisa ay ku jirto in loo fadhiisto markaasu wuxuu yidhi yaa muxamed أkbirnii عan الإسlاam islaamnimada iga warran maxaa islaam la yidhaahaa faqaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه waslm rasuulka alla wuxuu yidhi alإslaamu an tashhada an laa ilaaha ilا اllah وana muxamada rasuulu الlah waa inaad qirtaa inaanu jirin kula caabudaayo alla mooyaane muxamedna salى الlahu عalيh wali wasalam rasuulka alla uu soo diray inuu yahay waa kow wa tuqiima الصalاة salaadana waa inaad hagaajisaa salaad toosan oo meelna ka qalloocanayn waa inaad la timaado adaabteedii iyo loo dhameeyo lawaasimteedii oo dhan had iyo goorna aayadaha iyo axaadiidta ku saabsan salaada marka la fiiriyo iqaama ayay ka cabirtaa kolkii wax la amraayo ama lagu ammaanayo almuqiimiina asalaha iyo aqiimu salaata iyo muxuu aha yuqiimuuna sala saasaa laga cabiraa marka salaada way ka duwan tahay cibaadaadka kale oo dhan xataa zakada oo walaasheed oo had iyo goor laysku xidhiidhiyo kolkaan fiirino iyada bixin baa laga cabiraa ee zaka hagaajin lagama cabiro soomkan waa sidoo kale salaada saad iyo goor toosin iyo hagaajin iyo taasaa laga cabiraa wa tu'tiya zakaata zakadana aada bixiso watasuuma ramadaan ramadaanna aada soonto wataxuja albayta kacbadana aada aado in istatacta ilayhi sabiilan haddaad jid aad ku gaadho aada u heli karayso qaala sadaqta run baad sheegtuu yidhi facajibnaa lahu waan la yaabnay maxaan kula yaabnay yas'aluhu waa weydiinayaa wayasadqu waana u rumaynayaa kol hadduu su aalaya waxaad tusanaysaa inaanu aqoonin unbaad sheegaysaa hadduu yidhina waxaad tusanaysaa inuu wuxuu sii yaqaanay inay tahay ilaan kol hadduu aanu sii aqoonin inuu qofkan kada u warramay inuu run sheegayo in kale maanu kala garteen ayb laakiin taasuna cajabkaasina isna waa bi'i doona marka la ogaado xaqiiqadiisa iyo sababku u yimid qaala faakbirnii can اliimaan iimaankana iiga warran maxaa iimaan la yidhaahaa qaala markaasuu nabigu yihi salى اllahu alيyه wali wasalam an tu'mina biاllahi waa inaad alla rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana aada rumayso wa kutubihi kutubtiisana aada rumayso wa rusulihi rusushiisa uu soo dirayna aada rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamaha la yidhaahna aada rumayso wa tu'mina bilqadari qadarkana aada rumayso khayrihi wa sharihi kiisa fiican yani kiisa naafica ah iyo kiisa sharka yani kiisa oo dhibaatada leh intaba waa inaad rumayso wax alla wixii dhacayaa wax alla uu sii qadaray uu sii ogaa inuu yahay waxaas wax dhibaato leh hadduu yahay iyo wax dheef leh hadduu yahayba qaala markaasu wuxu uhi sadaqta run baad sheegtay halkan marka ma aanu dhihin faacajibnaa lahu isagoo sidq maanu dhihin laakiin waa laga fahmaya qaala faakbirnii can lixsaan ixsaanka iga waran ma ixsaankan weye marka midka loola jeedo muraaqabada uu munaasabo ugu leeyahay xadiidkan kadu maqaamu lmuraaqaba iyo maqaamu lixsaan yaa labadaba la yidhaahaa ixsaanka marka iga waran waa wax kasii sareeya labadoodii marka qaala markaasu yihi an tacbud allaha waa inaad alle u caabuddo kaanaka taraahu sidaad u arkaayo oo kale adoo arkaayo sidaad uga xishoon lahayd eed uga cabsan lahayd oo kale waa inaad uga codsato qofka shaqaalaha ah hadduu qofkii uu u shaqaynayo kor taagan yahay oo uu arkayo waxba iskula hadi maayo wax dadaal iskula hadi maayo la-aan buu u shaqaynaya laakiin haddii uu uu ka tago oo aanu arkaynin walow xataa hadduu meel ka fiirsanayo kole ku tahay waxaa laga yaaba inuu xoogaa siljilaciiyo la yimaado markaasu wuxuu leeyahay alla sidii aduu arkayo oo kale waa inaad u caabuddaa fain lam takun taraahu haddii aadan aan kii arkaaya fainahu yaraaka ila isagaa ku arkay qaala faakbirnii can isaaca taasaa marka hadda waxaa la yidhaahaa muraaqaba taasaa la yidhahha alle u caabudo sidii aad u arkaayo oo kale oo aad dareento inuu isagu ku arkayo ad haddaan arka isagaa ku arkay faakbirnii can isaaca qiyaamaha iiga warran buu yidhi qaala markaasuu wuxu uhi malmas'uulu canhaa ka laga waraysanayaa ma aha oo anigii biaclama min asaa'il kan su-aalaya adiga ah muxuu ahay kama yaqaano si ayaad u aqoonin baanan aniguna u aqoonin marka taa macnaheedu waxa weeya qofka caalimka ah haddii wax la su-aalo aanu garanaynin waa inaanu ka xishoonin ma garanayo inuu yidhaaho oo dadka aanu lugaynin oo waxyaalo aanu maxaa isugu qajacjacsiinin midda kale marka waxay tahay labadaa qof ee iswaraysanaya waa rususha alle ninkii ugu weynaa ugu cilmi badnaa iyo iyo malaa'igta alle kii ugu weynaa ee ugu cilmi badnaa labadaasaan aqoonin marka haddayna labadaa aqoonin wax kaloo khalqiga alloo aqoon karaayo ma ay jiraan qaala fa akhbirnii can amaaraatiha marka calaamooyinkeeda iiga waran markaas calaamooyinka inay soo dhawaatay tusinaysa calaamooyinkaasuna waa badan yihiin oo rasuulkaba alayhi salaatu wasalaam calaamaadkeedu ka mid ahaa calaamaad yaryar oo iyadu waktigaasba kolay ku tahay joogay baa jira laakiin calaamaad waaweyn oo iyadu kolkay soo aada u soo dhowaatay tusinayana waa jiraanoo iyagu toban calaamadood ah marka calaamaadkeeda waxu iga sheeg buuri markaasuu yihi an talida alamatu waa inay dhashay addoontu rabatahaa sayidadeedii qofka iyada sayidka u ahaa waa inay dhasho sida ay ku dhalaysana laba siyood baa lagu fasiraayo mid waxa weeyaan inuu cuquuqu badanay caaqnimadaa badanaysa oo ilmihiibaa hooyadii sidai addoon uu leeyahay oo kale ula dhaqmaaya midda kalena waxaa weeyaan addoonsigaa badanaya iyo surreysigaa badanaya oo markaasay gaar ahaan dadka madaxda ah ayay ku fara badanayaan markaasay naagaha jawaarida ahee suriyaadka abay ah ilmo ka dhalayaan ilmahaasu marka waxay meeshii aabahood bay joogaan sidii waxay leeyihiin oo kale bay marka ka dhigan yihiin wa taraa waa inaad aragtabaa ka mid ah alxufaada kuwa kaba hara alcuraata ee qaaqaawan alcaalata ee saboolka ah fuqarada ah rica ashaa ee ceri jirka ah yatadaawaluuna iyagoo ku dherartamaya fi lbunyaani dhismaha guriga guriga hebel ka dheer daarta hebel ma aragtay waxyaalahaas ay ku dherartamaan oo isugufaanto oo ay maalqabeen ay noqdaan oo reer magaalo ay noqdaan oo ay guryo dhaadheer iyo qusuur faakhira iyo waxyaalahaas ay dhisaan uma inطalaqa waa tegey falabisnaa meliyan cabaar baan joognay saddex beri ayaa arrintii laga soo wareegay uma qaala markaasu wuxuu yidhi nebigu sala اllau alay waslam yaa cumar cumarow atadri man isaa'il qofkii su-aalaya maalinta dhowe ahaa ma garanaysaa qultu allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya qaala fainahu jibriil jibriil buu isagu ahaa ataakum waa idin yimid yucallimukum isagoo idin baraya amra diinikum diinkiina arrinkiisa idinku isagoo idin baraya yani axkaamta diinkiina isagoo idin baraya marka afar su-aalood mise shan su-aalood ayuu su-aalay shantii su-aalood buu marka wuxuu kusoo koobaya nebigu sal lla ly slm diintii ahayd ilan iimaankii iyo islaamkii iyo is-ixsaankii iyo qiyaamihii inaanu alle madax kale aqoonin iyo calaamooyinkii qiyaamaha intaasuu marka uu weydiiyey nebigu sal l ly slm sheegay <clears throat> marka wuxuu uga dan lahaa inay su-aalkiisa ay dhegaystaan iyo jawaabka nebiga alayh salaatu uu bixinayo halkaasay marka ku dhammaatay shak muxuu ahaye istiqraabkii iyo layaabkii galay saxaabada ridwaan ullahi calayhim wamacnaa talidu lamatu rabataha ay sayidataha wa macnihiisuna waxaa weeyaan an taksura saraari inay surriyooyinku bataan saraari waa jamc suriya umu waladna waa la yidhah iyo mustawladiya baa la yidhaahay waa jaariyada sayidkeedu uu ka ilmo dhalo sida naagta uu qabay u nikaaxsan uu milkilyamiinka ugaga ilmo dhalaa la yidhaahaa xataa talida alamatu ilaa ay ka dhasho alamatu suriya addoonta suriyadii ay ka dhasho bintan lisayidihaa wa bintu sayidi fii macna sayid gabadhii sayidkuna meeshii sayidka oo kale ka dhigan tahay wa qiila gayru dalika sidaasi aan hayna waa la yidhi waalcaalaة اlfuqaraa alcaala waa jamcu caa'il oo bimacna alfaqiir ah marka waxa fuqarada weeyaan wa qowluhu maliyan ay zamanan طawiila cabaar muddo ayaan joognay wakana dalika halaaثan saddex beri bayna arrintaasu ahayd intii la joogay siay riwaayada caddeeyeen الثاني xadiidka labaad عan abi drin jundub bni junaada alغifaari ama waxaa la yidhahaa burayr ibnu junaadana waa la yidhaahaa jundub ibnu junaadana waa la yidhaahaa abu dr alغifaari radي allahu canhu wa abi cabdالرaحman mucaad bni jabali radي allahu canهuma alanصari الslmi radي allahu canhu can rasuuli الlahi slى الlه alay slm qaala اtaqi اllaha xayثumaa kunta alla ka baq meel alla meeshaad joogtaba haddaad dad la joogto haddaad cidlo joogto haddaad gurigaaga joogto meeshaaad joogtaba alla uun ka bad wa atbici ata alxasana raacsii xumahana xasano raacsii markuu dembi kaa dhaco cibaado ka dabagee tamxuha way tirtiraysaaye tawba iyo istikfaar iyo salaad iyo weysaqaadad iyo sadaqo iyo waxyaalaha ka mxua ku dabadar way ka daba dabategaysaa soo tirtiraysaa wakhaaliq الnaasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin xasan akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsanna marka waxay wax alla wixii aad jeclaysan lahayd adugu sida aad u jeclaan lahayd in lagula dhaqmo inaad dadkana ula dhaqanto weeyaan saasuu ula faray nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa laba arrimood oo saddex arrimood oo kala dardaran ayuu u sheegay inuu had iyo goor meeshuu joogaba kolkaa dadku uu la joogay iyo kolkii kaleba ilan allah had iyo goor arkaya aanu noqonin kuwa alle uu yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa maahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waa inaanu sidaas noqonine meeshuu joogaba uu ogaado inuu alla muطalic yahay oo arrinkiisa ula socdo oo alle uu caabudoon marna cibaadada alle aanu ka tegin midda kalena waxa waye markii dembe uu ka dhaco inuu cibaado ka dabageeyo midda saddexaad labadaas arrimoodba iyagu alla la dhaqankiisa mucaamalada alle la mucaamalanayo ku saabsanaayo middan kada kalena ee dhaqanka dadka laga dhaqmaayo ayay ku saabsantao waxaa weeyaan inuu akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqmo akhlaaqda wanaagsan ee dadka sidula dhaqmaayana xadiid kalaa koobay oo sidaad adu jeclaan lahayd in lagula dhaqmo inaad dadka kula dhaqanto wixii aad dadka ku nacbaysan lahayd aad dadka ka dayso rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yidhi laakiin xasan keliya ma ahe waxaa weeye xasanun صaxiix xasanun صaxiix buu ka dhigay الsheikh الأlbani xafidahu الlahu taعaalى fi صaxiix الjaamiع الصغيir xasanu صaxiix buu ka dhigay xasanu صaxiix markuu yidhaahana isagu isdilaaxiisa wuu cadaystay oo wuxuu ku sheegay inuu laba riwaayo leeyaho midna xasan uu ku yahay midna صaxiix uu ku yahay sida tirmidi ba isagu cibaarada ugu horeeyey wuxuu isticmaala laakiin cibaaradiisa isagu istilaaxiisa ma aanu cadaynin oo khilaafaad baa ka yin yimid alalbanisa isaguna waa isticmaala kolka qaarkood laakiin isagu istilaaxiisu cadeeyey الثالث xadiidka saddexaad can ibn cabaasin radي allahu canهuma qaala kuntu khalfa الnabiyi salى اllahu عalayhi wali wasalam nebiga gadaashiisaan ahay radiif buu u ahaayo neef uu rasuulku salى اllahu alay waslam xagga hore ka saaran yahay yuu gadaal isna ka saaraa yowman maalin faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa gulaam yarow innii ucallimuka kalimaatin anu erayaan ku barayaa arrimaan ku barayaa kuu sheegayaa ixfad illaaha yaxfadka alla ilaali waa ku ilaalinayaaye alla diintiisa iyo cibaadadiisa iyo ilaali adiguna aakhiradaada iyo adduunkaagu alla ilaalinayaayo <coughs> waa ku dhaqaalaynayaa yaa ghulaamu daanidaha uu nebiga sala alla alay slam halkaas uu ugu dhawaaqay ayaa waxaa laga qaatay ibnu cabbaas kolka inuu da' yaraa waana sidaas ahaydoo muraahiq buu ahaa dhowriyo toban jir buu ahaa weli aan qaan gaadhin buu ahaa markaas bacd alculamaa ayaa arrintaa waxay ka fahmeen gaar ahaan mxua abubakr mxua abubakr ibni sunni raximah kitaabkiisa la yidhaaho camal اlyomi wاleyla ayuu wuxuu baabaystay wiilku markuu qaangaar ku dhowaado waxa lagula hadlaayo sida loo waaninayo marka caruurta waxaa weya in hadba heerka ay joogaan wuxuu munaasiba in loo sheego weeyaan marka marka ay carruurnimadii ka baxayaane nin weyn uu noqonayo waa in mabaadi'da waaweyn ee waxyaalahaas muraaqabada alla iyo khashyada iyo tawakulka iyo sabirka iyo waxyaalahaas in la baro weeyaan inta hore marka caruurta uu yahay aadaabta yaryarka ee uu fahmayo ee garan karo oo sida wax loo cuno sida wax loo cabo sida wax loo seexdo sida loo dharka loo eh, loo xidho sida masquusha loo galo beenta eh, xun tahay waxyaalahaasuu fahmi karaa baa marka la faraya laakiin kolkuu nin weyn noqonayo eh, uu wax fahmaayo yaa waxyaalaha siduu hadhow u dhaqmi doono mustaqbalkiisa u dhaqmi doono in loo sheego wey marka marxalat lmuraahaqa dardaaranka sababta lagula dardaarmo weeyaan alla cilaali alla waa ku ilaalinaya alla siduu khalqigiisa u ilaalinayo waxaa si aad iyo aad u heeldheer uga hadlay oo xadiidkan kada risaalo gaar ah ka alifay oo ku sharxay abulfaraj ibnu rajab alxambali radia allahu tacaala canhu caaduuna u leeyahay axaadiida qaarkeed axaadiid fara badan buu hal risaalo ku sharxaa marka kitaab buu risaale ah buu eh, kankada ka alifay oo ku magacaabay nuur lmiqbaas fii sharxi xadiidi ibni cabaas sidaasoo ku magacaabay markaasuu wuxuu ka hadlo aada uga hadallo uu tirtiriyey alla siduu dadka ahlu cibaadada ah siduu u xifdiyo marka anwaacdaasna waxaa ka mida intaan ka xusuusnahay inuu dhibaatooyinka uu ka ilaalinayo markuu cidhiiri uu galo cidhiiriga uu ka bixinayo taasna xadiidkaabaa caddaynaya waxaa ka mida markuu da'weynaado ee uu hawl gabo uu marka risqigiisa alla subxaana wa taala wuxuu leeyahay risqi dhibyar alla uu u diyaarinayo inuu xawaastiisa alla uu u ilaalinayo hadduu xawaastiisa isagoo xaaraamta ka ilaalin jiray indhihiisa iyo adimadiisa iyo dhegihiisa iyo waxyaalahii marka isaguna alla uu xifdiyayo oo halka ay dadka kuwa aan muxuu ahay ay cibaadada aan ahayn ay ka gaboobaane ilkuhu ka daataane ee durba indhabeelaane dhegihii iyo dhabarki iyo xanuunaane ee muuse waa ka dambaynaya qaaliban kol hadduu qof toosan ahaan jiray abu isxaaq alshiraazi radiallahu canhu baa waxaa la sheegay soo aad u da'weyn ayuu haddana xawaastiisu kaamil u ahayd oo ilkihiisi iyo indhihiisi iyo dhegihiisi iyo taam ahaayeen markaasa lala yaabo la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi haadihi xawaasun xafidnaaha fi الصغr faxafidaha allahu fi اlkibar intaan yaryareen baan xaaraanta ka ilaalin jirayo markaasuu alla subxaanahu wa tacaala isaguna kolkaan weynaana noo xafdiyey waxaa la arkayaa qof rag ila-ayniga ah mar hore dhalmadii ay ka joogsatay oo isagu dhalaya waxyaala marka alla ku xifdiya buu ka mid yahay wuxuu sheegay nin caalima baa wuxuu maqlay nin waayeeloo daaweynoo dawarsanaya markaasuu wuxuu yihi wayxa haada dayaca allaha fi الصغari fadayacahu allahu fi اlkibar markuu yaraabu alla dayacayo cibaadada alle aanu ilaalin jirinoo markuu gaboobay baa isagana alla dayacayo markaasuu tuugsanaya dawarsanaya waxaa ka mida in ubadkiisa alla uu xifdiyo oo ubadkiisa qaar baarin oo ahlu cibaadihii alla uga dhigo ayaa ka mida sidii nimankii mxu ahaa suurat lkacbi qisaada kii kusoo aroortay derbigii uu dhisi toosin jiray qadir uu toosin jiray uu ku celeeyey caruur yaryaro agoommo oo aabbahood uu nin saalixa ahaa ayaa kanzi meesha ugu aasan yahay alla wuxuu ku xifdiyey marka oo maalkoodii alla ugu xifdiyey inuu calaamadii tusinaysay ee inay ka baaba'do alla uga xifdiyey abood salaaxiisii marka alla wa tacaala xifdigiisa addoomihiisa ku xifdiyahay waa fara badan yahay laakiin horta iyagu waa inay alla xifdiyaan alla subxaana wa watacaala waduud weeyaan oo shakuur weeyaanoo alla waa u mahadnaqaa addoonkiisu kor hadduu isagu xuquuqda alla guto allana wa tacaala waa ilaalinaya waa dhaqaalaynaya ixfad illaha tajidhu tujaahak alla ilaali hortaadaad ka helaysaay hortaadaad ka helaysaa marka isagu wuxuu ka wadaa wixii aada u baahanayd isagoo kaaga horreeyey oo kuu beelaxtiray oo kuu hagaajiya baad helaysaa qofkii ku eh, dadku waxaa caado u ah hadduu qofku rabo inuu kuu sheego inuu wax kula qabanayo wuxuu kuleeyahay waa ku garab jooga laakiin kaasii horeeya anaa kaaga sii horreynaya hawshaadi kuma dhahay allase subxaanahu wa wuxuu nebigu ka sheegaya inuu kasii horreynayo qofkii intaanu isagu hawshiisii iyo inuu wax qabsadaba isku dayn alla wixiisi usii diyaarinayo idaa sa'alta fas'al illah markaad wax su-aalayso alluhu su-aal bani aadam waxba ha weydiisanayna hala weydiiso waida stacanta fastacin billah lanna alla subxaana watacaala baryaduu jecel yahay bani aadamkasa baryadu waa necab yahay waa ka nabiguna yidhi sal l sl man lam yas'al illaha yaqdab calayh qofkii alla aadan su-aalo alla waa u cadhoodaa nin shaacirina wuxuu yidhi laa tas'alana bunaya aadama xaajatan wasl اladii abwaabuhu la tuqlaqu la tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su-aalahu waburayu aadama xiina yus'alu yaqdabu alla wuxuu caroodaa markaad su-aashiisa ka tagto bani aadamna markaad su-aasho ayuu caroodaa waida stacanta fastacin billah haddaad kaalmo dalbayso alla un ka dalab waclam ogow ana alummata ummadda oo dhan low ijtamacad hadday ku kulanto isku raacdo calaa an yanfacuuka bishayin inay wax kugu anfacaan oo wax kuu taraan lam yanfacuuka kuguma anfaci karaan ilaa bishayin qad kataba allahu lakum waxuu alla hore kugu qoray mooyaane waxa alla hore aanu kugu qoray hadda ummadoo dhan isku raacdo kuma tari karaan wixii ay ku taraano waa waxa lakuu qoray inuu yahay wain ijtamacuu hadday isku raacaan calaa an yaduruuka bishayin inay wax kugu dhibaan wax dhibaataa kuu geystaanna lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayka alla kuguma kuguma dhibi karaan kuguma ridi karaan ila wax alla hore kugu qoray mooyaane ruficat alaqlaam qalimadii waa la qaaday qalimadii qadarka alla lagu qoray ee warqadihii waa laga kor qaado waa la dhigay wajafat asuxufu warqadihiina waa qallaleen warqadihii lagu qorayna waa qallaleen yani arrinku mar hore laga yaa la dhameeyo laga faaruqay wey rawa tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiixi weeyaan axmed iyo xaakim iyaguna waa wariyeen xadiidkan kada iyo keyrkoodbaba wa fii riwaayati kayri tirmidiy tirmidi keyrkii riwaayadoodana riwaayadiisana waxaa ku jirtay wa axmed iyo cabdi bni xumayd iyo qaar kale weeyaane ixfad illaaha tajidhu amaamak halkay tii hore tujaaha ka ahayd ayay waxay dhahaysaa amaamak waana isla macno tacaraf ila allahi fi اrakhaa alla isbar warka waqtiga barwaaqada ah warka dhibaato la-aan aad ku jirta alla isbar yani allaga waqtigaas bari oo cibaadayso buu ka wadaa yacrifka wuu ku garanayaa fi shida markaad dhibaato ku dhacda waclam waxaanad ogaataa ana maa akhta'aka wixii ku gafaayo lam yakun lisiibak inaan wax kugu dhacayo aanu ahayn wixii ku gafaa marna ma adan hesheen marka waxba hawshaan lahayin oo talla haddaan saa yeeli lahaa iyo ha dhihin waa sida xadiid soo socdaa uu dhihi doono ina low tafacamala shayطaan wamaa asaabaka wixii kugu dhacaana lam yakun liqtaaka wax ku gafi marna ma ahayn wax hore un alla kugu qoray waclam waxaanad ogaataa ana anasra maca asabr guushu sabirkay ku jirtaa wa ana alfaraja maca alkarb farajkuna wuxuu ku jiraa marka uu mxuaha marka ay kurbada ku hayso markay ubadu ku ah, hayso faraj ugu dhowdahay wa qofka isagu kurba la-aanihi wuxuu tawaqucaya inay kurba ku dhacdo qofkii kurbadu haysatay isagu wuxuu filanayaa faraj buu filanayaa wa ana maa sabri maca alcusri yusraa shidadana waxaa la jirta yusri baa la jira marka shida kugu dhacdo yusri un la jira sida laba qur'aanka ugu sheegay faina maa alcusri yusran ina maca alcusri yusran marka xadiidka qaybtaa hore ee tirmidi uu wariyey isagu uu sheegay oo waa xasanu صaxiix buu yidhi sheekh alalbani saxiix buu isagu ka dhigay fi saxiix aljaamic asagiir saxiix buu kaga dhigay xasan ma ku darin yani intantada kale marka iyada axmed iyo waxaa wariyey cabdi bnu xumayd iyo aan leenahay iyaga riwaayadahooda waxaa badankooda waxay u badan yihiin in wax dacfi uu ku jiro tu inqiطaac uu ku jiro iyo tu qof daciif uu ku jiraba laakiin iyaga naftooda mid waxaa ku jira mid xoog badan baa ku jirta waana riwaayaadkaasuna waa iska taageersanayaan gaar ahaan faqaraadkan qaarkood tacaruf ila اllahi fi rakaa yacrifka fi shida iyadu riwaayaad saxiix ah ayayba gaar ugu soo aroortay oo nin la yidhaaha abulqasim ibn bushraan fii amaalihi ayaa ku wariyey abu hurayra kaga wariyey mxua abubakr ibn abi caasimna isaguna fi kitaab الsuna ayuu ku wariyey axmed iyo xaakim iyo طabarani iyo abu nucaym iyo mxua abu bakr ajuri iyaguna ibn cabaas iyo waxay ka wariyeen abu saciid marka riwaayad fara badan buu leeyahy waxaana jirta riwaayo kale oo iyaduna mxuu ahay macnaha ka taageerayso oo waxay dhahaysaa man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda الshadaa'id wاlkurab falyuktir adducaaءa fi الrakhaa qofkii jecel inuu waqtigu shidada ku dhaco alla alla berigiisa uu aqbalo markuu dhibaato laayahay alla bariga ha badiyo kolkaasuu alla subxaana watacaala ka aqbalaya laakiin hadduu sidoo kale intuu siduu kaafil isaga yahay allaba uu ilowsan yahay markii dhibaato ay ku dhacdona lahayo lahayo wuu yihaa gacmaha kuru taago taasu waa midu alla subxaanahu watacaala hadhowna kolkuu dhibaatada ka baxa uu ilaawo sida isagoon dhibaato ku dhacdayba alla aan u beriyin oo kale uu iska dhigo waa xaaladu mushrikiinta alle subxaanahu watacaala ku sheegay faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila lbar idaa yushrikuun xadiidkaasna marka kan dambe waa xasan weeyaan oo waxaa wariyey min riwaayati abi hurayra ka wariyey التirmidiy wاlxaakim alhamis الرابع xadiidka afraad can أنس رadي الله عanه qaala inakum latacmaluuna acmaala idinku waxaad samaysaan camalo oo hiya adaqu ka oo ka dhumucya fii acyunikum indhihiina xaggood yani kaad idinku arkaysaan min ashacri tin dadkana idinka idinkala yar kunaa nacuduhaa waxaana ku tirin jiray calaa ahdi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam waqtigii nabiga sal l slm min almuubiqaat anu waxyaalaha dembiga waaweyn ee lagu halaagsamo yaan anagu ku tirin jiray idinkas waa idinkala dhuuban tahay kinna waa idinkala yar tahay waa dadka qalbigoodu siday kala yihiin bay aragtidooda u kala duwan tahay oo qofka iimaanka weyn wixii dembihe ah uu galo oo dhanibu waa la weynaanaya qofka kalese wuxuu uma aaba yeelayo rawahu الbukhaariy wa qala almubiqat اlmuhlikaat alkhamisu can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal in allaha tacaala yagaaru alla subxaanahu wa tacaala waa masayraa wagayrat اllahi tacaala alla masayrkiisuna waxaa weeyaan an yaatiya almar-u qofku inuu la yimaado maa xarama allahu calayhi waxa alle ka xaaraameeyey hayrada ama masayrka waxaa lagu magacaabaa qofku inuu ka ficiloodo uu ka diidiyo wixii uu gaar u lahaayo lala soo dhex galo sida haweenku marka reerkoodii iyo ninkoodii iska lahayn marka naag kale ugu timaado siday u masayraan oo kale ninku hadduu islaantiisi iyo rag keliya ku tuhmo isaguna waa masayraya marka waxay qofku gaar isaga lahaa oo laga soo dhexgalo qof kale uu lasoo wadaagsado ama soo hungureeyo xanaaqa uu ka xanaaqaya hayro layidhaha marka alle subxaana wa tacaala addoomihiisi isagu u abuuray ee uu arsaaqay xaaraamtii uu ka manciyey inay ku dhacaan oo shayطaan uu muxuu ahaay qayb ku yeesho yuu ka cadhoonaya alla subxaanahu watacaala mutafaqu calayhi wاlgayratu bifatxi اlgayn hayra meha waa hayra bifatxi اlgayn wa asluha alanafa ficiloodo laga ficiloodo xadiidkan marka wuxuu kusoo noqon doonaa kun iyo sideed boqol iyo lix lambarka abuu ku imaan doonaa aakhir kitaab in sha allah السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة سدح سدح nin min بني إسرائيل بنو إسرائيل ah abrasa mid baras leh وأqرca mid alle u xiir ah tima aan lahayn وأcmىa mid indhala araada allahu alla wuxuu doonay an yبtlihim inuu imtixaano saddex nin oo asxaabu caahaad ah mid weliba jiro uu qabo saddexdoobana ay fuqaro yihiin yuu alla doonay inay imtixaano oo horta hore nicmo uu ku imtixaano nicmadii uu siiyo qof walbaba jiradii uu ka zuuliyo xoolana uu siiyo marka goortii dambena shukrigii inay guteen iyo in kale uu ku imtixaano yuu alla doonay marka addoommadiisa waa imtixaanaa waa in la iska ilaaliya marka alla markuu nicmo ku siiyo nicmadaas inay imtixaan tahay baa suurowda ee ha ah, isku ilaawin oo alla yaanu kaa qaadin haddii aada shukrigeedii gudan weyda uu silaaho sida alla uu yidhi walanabluwannakum ah, maya wanabluukum bishari waalkhayri fitna waa layidhi waxaan idinku imtixaanaynaa khayrka iyo sharkaba fitnatan yani imtixaan ah, marka alla inuu imtixaanu doonay fabacaha ilayhi malakan malag buu u diray faata albrasa baraslihii buu u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ayu shay-in axabu ilayka maxaad wax la arka ugu jeceshahay qaala lawnun xasanun midab quruxsan wa jildun xasanun iyo dub quruxsan wa yadhabu cannii iyo inuu iga zuulo aladii qad qadarani الnaasu kun ay dadka ugu nacdeen ugu naceena igaga carareen barasle ay leeyihiin inuu iga zuulo yaan ugu jeclahay famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu qadaruhu wixii dadku ay kaga yaqiiqsanayeen ee jiradaas ah ayaa ka baaba'day wa waxaana la siiyey lawnan xasanan midab quruxsan baa la siiyey qaala markaasu wuxu uhi faayu lmaali axabu ilayka maalna maxaad ugu jeceshahay qaala albilu geel buu yidhi aw ilbaqaru mise lo buu yidhi geel buuna ahaayo kasoo socdaa tusin doone shaka raawi raawigii baa kala shekeeyey ninkan midba uu doortay fa uطiya waxaa la siiyey naaqatan cushara tanaa tusinaysa marka wuxuu doortay inuu geelayo hal oo dhalaysa baa la siiyey cusharaa iyada isagaa sharxi doonee jamicaduna waa cishaar waxa weeyaan hasha rimaygeedii laga joogo toban sana toban bilood gelo labayo toban bilood buu ku dhalay sidkeedu soo dhawaaday weeyaan midda dhalmada cusub ee toban habeen ee meelaha dhallanaydna iyana waa la yidhaahaa faqaala markaasuu yihi baaraka allahu laka fiiha allah kuu barakeeyo facaطa alaqraca aqraci allo xiirkii buu u yimid xiiraygii ahaa faqaala wuxuu yidhi ayu shaayin axabu ilayka shaygee baad ugu jeceshahay wax la arko maxaad ugu jeclaan lahayd qaala shacrun xasanun tima quruxsan wayadhabu canii hada aladii qad qadarani الnaasu iyo inuu iga zuulo wax madaxa hoolhoolan ee dadku ay igaga yaqyaqsadeen famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu waa ka zuulay wa ucطiya waxaana la siiyey shacran xasanan tima quruxsan baa la siiyey qaala markaasu wuxuuna yidhi faayu lmaali axabu ilayka xoolana maxaad ugu jeceshahay qaala albaqar lo' buu yidhi kan maaanu shakina marka lo' buu yidhi waynu kii hore marka geel yidhi fa ucطiya baqaratan waalidaa sac dhalaysa ayaa la siiyey wa qaala wuxuuna yidhi baaraka allahu laka fiiha allah hakuu barakeeyo fa aata alacmaa indhoorihii buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shay-in axabu ilayka sheegee baad ugu jeceshahay waxa la arka maxaad ugu jeclaan lahayd qaala an yarudda allahu ilaya basri indhahaygiina alla ii bixiyo fa ubsira annaasa dadka aan kala arko famasaxahu wejiguu gacanta u mariyey faradda allahu ilayhi basarahu indhihiisii baa alla u celiyey qaala wuxuuna yidhi faayu lmaali axabu ilayka xoolaha keed ugu jeceshahay qaala اlhanm ari ari baan ugu jecel huu yidhi faucطiya waxaa la siiyey shaatan waalida wanay dhalaysa baa la siiyey shaatu marka la yidhaaho ka lab iyo ka dhadig iyo ideh iyo riyaa mid walbaba waa keentaa neefka ariga oo dhan wey fa antaja haadaani labadani waa ka dhaliyeen kii geeliyo lo-da weeyaan wa wallada haada kanna waa ka dhaliyey labada eh, waa isku mid antaja iyo wallada laakiin lafdigaa kala duwan oo xoolaha ayaay ku kala duwan yihiin sida soomaalidu eh, waxaa jirta xoolaha lo-da iyo adhig iyo geel iyo qaar kan loogu isticmaala kanna aan loogu isticmaalin baa jira marka neefka geela ama neefka looda da dhalmihiisa intaaj baa lagu magacaaba ka kale ariga ana wilaada isaga lagu magacaaba sida haweenka oo kale haweenka waa umushay baa la yidhaahaa marka waa dhashayna iyadana waa la yidhaahaa fakana lihada waadi min alibili walihada waadi min albaqari walihada waadi min alghanam kan waxa uu ahaaday oo uu yeeshay tog geela kana tog loa kana tog ari ah tog buuxa barakadii ducadii nabiga malaga ayaa la socota barakadeedii ثuma inahu malagii atal abrasa barasrihii buu ugu yimid fii suuratihi wa hay-atihi suuraddiisii iyo shakligiisii siduu ahaa markuu faqiirka ahaayee uu baraska lahaayee jidhka dirdirha sidii isagoo iska soo dhigay buu u yimid malagii faqaala wuxuu yidhi rajulun miskiin waa nin miskiin ah inqaطacat bi ay ila gooday alxibaalu xarkihii yani sababihan ku jidmari lahaa fii safari socdaalkaygankada falaa balaaga lii jidmar ma hayso alyowma maanta ilaa billaahi xag alle mooyaane uma bika haddana adiga mooyaane marka kolka alle iyo subxaanahu watacaala tacaala qof bani aadama la isku larayo waa in aadaabtaa la ilaaliyo oo uma la isticmaalo umada ilan waxay tuusay xagga carabiga kala dambayn inay labadaas shay kala horreeyaan oo weliba kala fog yihiin bay tusisaa siday soomaalidu yidhaahaanoo muxuu adiya alle isagay horrayseen qofkayba horraysayaano adiyo allaan mxua magan u ah iyo adiyo allaan idin idin hoos alla iyo adiyo allaan isku kiin hallayn wax sidaasay yidhaahaan marka waa in la yidhaaha allah huma bika ama bifulaan as'aluka waxaan ku kugu baryaaya aan ku weydiisanayaa biladii acطaaka allihii ku siiyey allowna alxasana midabka quruxsan waljilda alxasan iyo maqaarka quruxsan walmaala iyo xoolaha ku siiyeye baciira neef geela baciirkana marka isagana neefkii geelahoo dhan hal iyo awr wuxuu yahayba waa la yidhaahaa ataballagu bihi aan ku jidmaro fii safari socdaalkayga fa qaala markaasuu wuxuu yidhi alxuquuqu kaiira imtixaankii baa yimid imtixaankii labaa ku dhici doonta xuquuqdu waa fara badan tahay xoolahan farahooduna arkine xuquuq badan baa igu xidhiidha dad badan baan hayaa fa qaala markaasuu wuxuu yidhi malagii kaannii acrifuka waxaad i moodaa inaan ku garanayo alam takun abrasa miyaadan ahaan jirin mid baras leh yaqdaruka annaasu dadka kaa yaqyaqsadaan faqiiran oo sabool ah fa acطaaka allahu alla uu ku siiyey maal uu ku siiyo soo saa maa warso ninkii aan aqaanay miid faqaala markaasuu wuxuu yidhi innamaa waridtu hada almaala kaabiran can kaabir adeer waad igu gaftay ninkaad moodaysa anigu miihi maalkaygankadu waa maal hidda ahoo aabbahay ah, nin maalqabeena ka dhaxlo awowgiisoo maalqabeen ka dhaxlo xoolo xero ku jira weeyaan ninkaasu ma aanu inkirin jiradii ee wuxuu inkiray faqiirnimada ilaan faqiirnimada waxyaalaha la isku caayo ayay ka mid tahay jiradase dadku iskuma caayaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta haddaad been sheegayso allah ku celiyo sidaad ahaan jirtay allah kugu celiyo wa ata alaqraca mxuah xiiraygii buu u yimid fii suuratihi wa hay-atihi suuraddiisi iyo shakligiisii buu ugu yimid faqaala lahu midla maa qaala lihaada kan siduu ku yidhi oo kale isna ku yidhi waradda calayhi wuxuuna ugu jawaabay midla maa radda haada kan wuxuu ku jawaabay oo kale faqaala markaasu wuxuu yihi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunt wa ata alacma indhoolihii buu u yimid fii suuratihi wa hay-atihi faqaala markaasuu yidhi rajulu miskiin wabnu sabiil inqaطacat bi alxibaalu fii safari falaa balaaga liya alyowma ila billahi uma bik as'aluka biladii radda calayka basarak waxaan kugu baryayaa allihii muxuu ku kuweyd indhaha kuu bixiyey saddexda ninba alluu ku baryey marka nebiguna alay slatu wuxuu faray qofkii alla wax nagu barya inaan la qadinin man sa'alakum billahi faacطuuhu buu yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam marka kan mooyaane labadii kaleba way qadinayaan shaatan wanay baan ku weydiisanayaa ataballaqu biha aan ku jidmara fii safari faqaala markaasu wuxuu yidhi kankadu waa qirtayo qad kuntu acmaa waan indhala-aan jiray farada allahu ilaya basari alla indhihii buu ii bixiyey faqiirna marka aan ahaayo maalkana alla isiiye weeyaan fakud maa shi'ta waxaad doonto qaado wadac maa shi'ta waxaad doontana iskaga tag fa wallaahi hallaan ku dhaartae laa ajhaduka kugu dhibi maayo alyawma maanta bishay-in wax daraaddi kugu dhibi maayo akhadtahu lilaahi caza wajalla dar alla aad u qaadatay xoolahaankada waxa aad ka qaadato dhig iyo kuu canaan iyo aan kuu geysto ma jirto waxaad doonto aduu ka qaado waxaad doontan iska dhaaf qaala markaasuu wuxuu ihi amsik maalaka hayso maalkaaga hadduu ismuujiyey marka malagii fainama ibtuliitum waa la idin imtixaanay faqad radia allahu canka alla waa kaa raali noqday wa sakita calaa saaxibayka labadaa nina saaxiibadaa ana alla waa u carooday eh muttafaqun calayhi marka waxaa ka mida waxyaalaha alla dadkuu ku imtixaano caafimaadka iyo maalkaa ka mida marka haddii uu qofkii shukrigooda uu gudan waayana in alla ka qaado ayuu mutaa siduu nin shaaciru u yidhi idaa kunta fii nicmatin farcahaa faina faina almacaasi tuziilu الnicam haddaad nicmo ku dhex jirto nicmadaa ilaasho oo xaslo ilan macsiyooyinku nicmada ayay zuuliyaan xadiidkuna waa muttafaq calayh annaaqaة اlcusharaa waxaa bidami اlcayn wafatxi shiini wabilmadi cusaraan la yidhaha hamse gadaal lagaga daro wahiya alxaamilu waa midda dhaysta ah qowluhu antaja wa fii riwaayatin fanataja oo a hamse aan lahayn macnaahu macnihiisuna waxaa tawallaa nitaajaha ka dhalinteediiba isagu la baashiro isaga ka dhashaday waannaatiju linnaaqa qofka hasha ka dhalinaya naatij lagu magacaabaa kalqaabilati umulisada oo kale waa lilmar'a marka haweenayda ta ka umulisa waxaa la yidhaahaa qaabila la yidhaahaa carabiga lagu yidhaahaa qofka neefka geela ama neefka looda ka dhaliyana naatij baa la yidhaahaa qofka neefka ariga ka dhaliya se muwallid ayaa la yidhaha waqowluhu wallada haada huwa bitashdiid اllaam ay tawallaa wilaadataha ka dhalinteeda isagaa la tawiliyey wa huwa bimacnaa nataja fi الnaaqa natajadii unbuu la mid yahay falmuwallidu wاnnaatiju wاlqaabila bimacnan saddexdaasuba isku midoo waa qofku wax ka dhalinaya laakiin waxaa kala duwan erayada ayaa kala duwan laakiin haadaa lilxayawaan kanu xayawaanka ayaa iska leh wadaaka ligayrihi ka kalena waxaa le ayrxayawaan baa loo dadkaa leh yani kan ugu dambeeya ee qaabilada ah ayaa waxaa le dadkaa leh labada kalese xayawaankaa leh wa qowluhu inqaطacat bi alxibaalu huwa bilxaa xibaal jibaal meah waa bilxaa almuhmala wa bilbaa almuwaxada ay alasbaab sababihii bay ka go-aan ku jidmari lahaa weeyaan wa qowluhu laa ajhaduka macnaahu laa ashuqu calayka kugu dhibi maayo fii raddi shay-in ta'khuduhu aw tatlubuhu min maali inaan kaa soo ceshado waxa aad qaadanaysa aad qaadatay ama aad dalbatay oo maalkayga inaan kaa soo ceshado kugu dhibi maayo wa fii riwaayati albukhaariyi laa axmaduk kugu ammaani maayo kugu ammaani maayo kugu mahadnaqi maayo bay ahayd waxaad ka tagtay waad si fiican baad yeeshay haddaad iidaysa kuma dhahayo bilxaa almuhmala wlmiim wamacnaahu laa axmaduka bitarki shayin taxtaaju ilayhi wax aad u baahan tahay oo iga tagtay kuguma ammaanayo kuguma shukriyayo kamaa qaaluu siday u yidhaahaan oo kale uu la mid yahay laysa calaa tuuli اlxayaati nadam yani calaa fawti tuula yani mudaaf ba u qadaran sida taas ba ugu qadaran yahi oo kale nolosha dherkeeda maxaa qoomama male yani nolosha dherkeeda oo ku dhaaftay qoomama male bay ka dhaganta yani الsaaبع عن أbي يعلى شhdاd بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الكيس من dاn نفسه وعمل لma بعد الموت والعاaجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللhi alkayisu qofka caaqilka ahe caqliga badanu man daana nafsahu waa qofka naftiisa xisaaba intuu nool yahay isxisaaba wa camila una shaqaysta lima bacda almowt geerida wax ka dambeeya yani aakhare u camal fasha waalcaajizu qofka nacaska ihina ee makasti aan caqliga lahaynina man atbaca nafsahu hawaaha qofka naftiisa raacsiya wey waxay jeceshahay kusii daaya waxyaalaha nafta ay jeceshahay ee maladaadkeeda ah watamannaa cala allahi allana ku tamaniyo oo khayr ka fisha khayr aan u shaqaysanin kaasaa la yidhi caajiz ah buu leeyahay <clears throat> xadiidkan rawaahu aلtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeyaan buu yidhi atirmidi waana xadiidkan kada sanadkiisa dacfi baa ku jira oo sheekh alalbani xafidahu اllah waa daciifiyey wuxuuna ku daciifiyey ruwaaddiisa waxaa ka mid mida nin la yidhaha abubakr bn abi maryam alghasani ninkaasaa ku jira ninkaasuna wuxuu ahaa nin xaafid ah laakiin goortii dambe oo kutubtiisa iyo gurigiisa intaa tuuga usoo dhacday kutubtii wixii laga xaday ayuu xumaaday mxua xifdigiisu xumaaday ninkaasaa ku jira marka xadiidka sidaasu ay ku daciifiyeen laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahiddiisaana waxaa ka mida mid oo e, sunan ibni maajah ku jira oo isagu xasan ah kuwo kale oo alimaamu asakhaawi uu ku sheego kitaabkiisa la yidhaha almaqaasid alxasana iyagoo mid walba waxa ku jir laakiin waxaa ku jira sanad oo waxaan u shaahid xasana baa ku jira oo waxaa weeye ibnu cumar radi allahu canhuma yaa wuxuu ka warinayaa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam in inuu nin ansaariid weydiiyey oo wuxuu weydiiyey yaa rasuula allah ayu lmu'miniina afdal mu'miniinta kee ugu fadli badan markaasuu yidhi axsanhum khuluqan kood ugu akhlaaq wanaagsan weeyaan qaala fa ayu lmu'miniina akyas mu'miniinta kee baa ugu caqli badan qaala markaasuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa axsanuhum lima bacdahu isticdaada waxa ugu caqli badan ka ugu hadalhayn badan geerida ee uguna fiican u diyaargarow waxa geerida ka dambeeya uu u diyaargaroobo aakhira u diyaargaroobo kaasa ugu caqli badan ulaa'ika alakyaas kuwaasa ah, kuwa caqliga badan xadiidkaasna marka ibnu maaja baa weriya sheekh alalbani xasan ayuu ka dhigay fii صaxiixi sunan ibni maaja wa fii silsilati alaxaadiid asaxiixa labadaba marka xasan buu kaga dhigay marka kole hadduu xadiidkanuna marka xadiidkaas si fiican buu uu waafaqsan yahay ilaa intan dambe ee alcaajizu a mooyaane oo iyaduna muxuaha inta kale laga fahmaya mooyaane marka xadiidkan kada si uu u daciifiyey sheekh alalbani waxbaa ku jira waxaan filaya xadiidka inaanu xasan ka yarayn shawaahid kalena waa uu leeyahay qaala التirmidiyu وغayruhu min alculamaaءi macnaa daana nafsahu xaasabaha qofka isxisaaba weeyaan waxaa jiri jiray culamadii muslimiinta awaa-isha ahayd nin la dhihi jiray alxaris ibni asad almuxaasibi wuu isxisaabi jiray habeenkii markuu soo hoydo maanta wuxuu qabtay oo dhan buu dib ugu noqon jiray markaasuu wixii xumaa ee dembiga ka dhacay oo dhan kolkaa ka tooba keeni jiray marka qofku waa inuu isxisaabo ayaa loo baahan yahay camalkiisa aanu isaga soconin sida xoolaha kale aanu isaga soconine xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa isu miisaamo الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم من حسن إسلام المرء تركه ma lا يعنيه xadيiث xسن رواه الترمذي وغيره min xusni islaami اlmar'i qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mida muslim wanaagsan inuu yahay tusinaysa tarkuhu ka tegidiisa maa laa yacniihi waxaan faa'iida ulahayn waxaan faa'iida ulahayn inuu iska dhaafo oo had iyo goor uu ku shuqlan yahay wax un faa'iido ulaho ama adduunkiisa ama aakhiradiisa ah ama waxa nafci uun u aynu ah ku shuqlan yahay yaa ka mid ah qofka islaamnimo wanaaggiisa marka dadka muslimiinta waa kale islaamnimo fiican yihiin marka qofka islaamnimada wanaagsan calaamaad lagu garta baa jira oo waxaa ka mid ah inuu waxyaalaha maalaayacniga iska dhaafo oo waxyaalaha eh, muhimka oon had iyo goor uu ku shuqlanaado xadiidkan kadana eh, waxa weeye sheekh الsheekh الnawowi radي allahu taعaalى canhu xadiidka xasan buu ka dhigay xadiidkuna xasan waa ka weyn yaho waa صaxiix الsheekh alalbani xadiidkan kada صaxiix buu ka dhigay oo mxu ahayey sanadkiisan kada hadduu xasan yahay shawaahid kale ayuu leeyahay waxaa ka mid a matalan axmed baa wariyay iyo طabrani can اlxasan ibni cali alxaakim baa isaguna wariyey fi lkuna oo ka wariyey abu bakri buu ka wariyey ashiraazi ayaa isna ka wariyey fi alqaabi walkuna buu kaga wariyey can abi darin alghifaari marka shawaahiddaasuu leeyahay oo xadiidku waa صaxiix التاaسع عن cمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qاaل laa يسأل المرء فيma ضربa امرأته ninka lama su'aalo muxuu naagtiisa ku dilay war salaanta maxaad xali u dishay lama yidhaaho rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidka wariyey wagayruhu iyo hayrkiina waa wariyeen laakiin xadiidkankadu daciif weeyaan isagu xadiidkankadu daciif weeyaane sheekh alalbani waa daciifiyey daciif aljaamic asagiir iyo irwaa'i alghaliil labadaba waa uu ku daciifiyey xadiidka waxaa wariyey marka abu dawuud wa axmed wa bnu maajah saabi kuku daciifayna waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho dawuud ibnu yaziid alawdi waana daciif sheekhiisa oo la yidhaha cabdiraxmaan almusallami isaguna waa majhuul labadaas sababoodba marka xadiidku daciif ku noqday marka xadiidkan kadu daciif weeyaana sharax sharaxiyo marka waxba inoogama baahan <clears throat> baabun fi taqwa alla ka cabsiga qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi dadkiinna mu'miniinta ow alla ka cabsada cabsidiisa runta ah ee alla uu mutay ka cabsada wa qaala tacaala faataquu allaha ma statactum alla ka baqa intaad kari kartaan wa haadihi alaaya aayadan tada dambe mubayinatun waxay caddaynaysaa lilmuraadi min aluulaa ta hore waxa loogala jeedo alla siduu mutay uga cabsada marka la yidhaaho midaas waxaa weye mid la kari kara ma aha xaqa alla oo muto oo dhan lama oofin karo marka aayaddan waa ku cuslaatay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim markii ay maqleen marka tana alla ku caddeeyey oo yani wax tabartiinna si aad kari kartaan siduu alla mutay oo dhan ma oofin kartaan laakiin tabartiinna idinku dadaala weeyaan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawlan sadiida dadkiina mu'miniintu alla ka baqo oo hadal toosan oo sawaabaho wanaagsan ku hadla sadiidka marka qowlka sadiidka ah waxaa la yidhaha midka sawaabka ah mustaqiimka ah hadal wanaagsan had iyo goor ku hadla wal-aayaatu fi lamri bitaqwa kahiiratu macluuma aayadaha ku saabsan amarka taqwo la isfaray way fara badan yihiinoo waana la yaqaanaa markaasu haddana nooc kale oo aayadaha taqwada ku saabsan ah oo kuwa taqwada wanaaggeeda ka warramaya ah ayuu haddana ku darayaa markaasu wuxuu yidhi wa qaala tacaalaa waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii alla ka baqa alla far makhraj meel uu dhibaatada uga baxo kulku dhibaato galo dhibaatada meel uga baxo iyo alla u samaynaya wuxuuna ka meel aanu ka filanaynin meel aanu lahayn meeshaasaa wax kaa soo gelayaa ayaa uu alla risqi uga keenaya hadduu xaraamta iska ilaaliyo marka xaraamtii ma tabaayo oo ma baahanayo risqi xalaala oo ka fiican oo ka dhib yar buu alla siinayaa wa qaala tacaalaa in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum allahu dulfadli alcaظiim dadkiinna mu'miniintao haddaad alla ka baqdaan yajcal lakum alla wuxuu idin yeelayaa furqaanan furqaan buu idin yeelayaa marka furqaan waxaa lagu fasiraa wax kala bixiyo xaqi iyo baatilka kala bixiyo yani qalbigiinu nuur idiin gelinayaayo wuxuu ka dhigayaa qalbi xasaas ahoo waxgarad ahoo sharki iyo iyo khayrka kala bixin ayuu ka dhigayaa wayajcal lakum yukafir cankum wuxuuna idinka dhaafayaa sayi'aatikum dunuubtiini idinka dhaafaya yani waa idinka qarinayaa weeyaan kafara marka la yidhaaho iyo kaafir iyo macnaheeda asalka ah waa qarinta dembigiiniba alla idinka daboolaya idinka qarinayo xataa idin ogeysiin maayo lidinma sheegayo wayakfir lakum waana idiin dembi dhaafayaa wallahu dulfadli alcadiim allana kii deeq weyn la weeyaan walaayaatu fi lbaabi kaiiratun macluuma aayadaha baabkan kada taqwada khayrkeeda iyo wanaaggeeda ay leedahay aakhiriya adduunka ay leedahay ku saabsanna iyaduna waa fara badantaho waa la yaqaanaa وأma الأxaadiiثu faالأwل عan abi هurayraةa radي الlahu عanهu qaala qiila ya rasuul الlah waxaa la yidhi rasuulka allow man akramu الnaasi dadka yaa ugu sharaf badan qaala markaasuu yidhi atqaahum kooda ugu cabsi badan kooda ugu alla cabsi badan ba ugu sharaf badan qaaluu markaasay waxay yidheen laysa can hada nas'aluka kaa kuma su'aalayno taa waa naqaanaa waa ka aydaba allow ku warramay ee uu yidhi ina akramakum cinda اllahi atqaakum iyagu marka waxay rabeen carabta inuu qabaaisheeda u kala sooro oo u kala fadilo oo u yidhaha qabiil hebla ayaa ugu sharaf badan qabiil sidaa uu yidhaaho marka waxay dhaheen dadka yaa ugu sharaf badan dadkana kolka carabtay ka wadaan markaasuu nebigu sal alla lay slm wuxuu yidhi dadka waxaa ugu sharaf badan kooda alla ugu cabsi badan kaa ma rabno qaala fayu markaasuu haddana wuxuu u maleeyey inay u sheegayaan xagga dhalashadii abtirka yaa ugu dhalasho fiican markaasuu wuxu fa yuusufu nabiyullahi ibni nabiy llahi bni nabiy llahi bni khaliil illah kaasaa ugu sharaf badan oo ugu dhalasho fiican yuusuf oo nebigii alle oo nebi alle oo yacquuba wiilkiis ah oo khaliilkii alle oo nebi alle oo isaguna isxaaq ah wiilkiisii ah oo khaliilkii alle ibraahim oo wiilkiisaas ah. afar nebi oo isku abtirsatay halkaasaa laga helaa marka kaasaa ugu sharaf badan haddaad dhalasho sheegaysaan qaaluu laysa can hada nas'aluka kaa kuma su'aalayno qaala facan macaadin alcarabi tas'aluuni ma carabta hiddooyinkoodii iyo qabaa'ishoodu say kala yihiin baad i su'aalaysaan khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu kuwooda ugu akhyaarsanaa jaahiligii yaa islaamnimadana ugu khiyaarsan hadday kasmaystaan oo cilmiga sharciga ay bartaan laakiin hadday kasmaysan waayaan waa lala dhaafayaa qabaa'il awal hore liidatay baa islaanimada in intay ku baxdo oo diintii ay qaadato oy e, barato oo ilmahooda ay baraan ka sharx badnaan kara marka dadku waa kale akhlaaq wanaagsan yahay kolka laga fiiriyo qof qof iyo qabiilo qabiilaba waxaa jira qabaa'il sharaf iyo khayr iyo wanaag iyo lagu yaqaano xilkasnimo iyo oo e, muxuu muxuuaha deeq iyo waxyaalaha lagu yaqaano iyo qabaa'il shar iyo dhibaato iyo waxyaalaha lagu yaqaano iska jira laakiin dhalasho iyo abtir iyo waxyaalaha laguma kala fiicna waase la kala akhyaarsan yahay oo waa la kala akhlaaq wanaagsan yahay wafaqhu bdmi اlqaafi calى اlmashhuur waxukiya kasruha faqihuna waa la wariyey ay calimuu axkaama sharci sharciga axkaamtiisa hadday bartaan الثاني عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم قال ina adunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa mid macaan oo cagaaran waa cagaar macaan sida cagaarku xoolaha ugu macaan yahay sidaasoo kale dadka iyaduna ugu macaan tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha allana subxaanahu wa tacaala waa idiin dhiibayaa khaliif khulafaa buu idinka dhigaya khaliif marka waxaa la yidhaahaa qofka maqan naa'ibkiisi sii bedela ee meeshiisa sii jooga baa la yidhaha marka allana subxaanahu wa tacaala ma maqna oo waa joogaaye laakiin marka inagu ma arkayno marka kolkaasuu marka alla subxaanahu watacaala maalkii uu lahaa ayuu alla dadkiisa u dhiibay markaasaa taasaa istikhlaaf marka uu ku magacaabay siduu alla subxaanahu wa tacaala suurat اlxadiid uu ku yidhi min maali llahi ladi mima jacalakum mustakhlafiina fiih wax ka bixiya wuxuu alla idinka dhigay naaib idinka dhigay isaga uu leeyahay idin dhiibay naa'ibyaalkiisa idinka dhigay wax ka bixiya fa yandura wuu fiirinayaa kayfa tacmaluuna sidaad ku shaqaynaysaan buu idin fiirin doonaa siduu alla rabay inaad maalkan u maamulaysaan adduunyada u maamulaysaan iyo inaad sidaa naftiinnu idin yeedhiso aad samaynaysaan faataquu dunyaa adduunya iska ilaaliya wاtaquu الnisaءa haweenna iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil banu israa'iil fitnadooda tii ugu horraysayu kaanat fi الnisa haweenkay ku saabsanayde xagga haweenkay ka baloobeene haweenka iska ilaaliyo haweenkiina adabta iyo akhlaaqda islaamiga iyo diinta bara oo muxuu ahay ilaaliya dharxidhashadooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo waxyaalaha ilaaliya rawaahu muslim sida haweenka banu israa'iil ku baloobeenna waxay ahayd xagga dharxidhashada ayay ka xumaadeen siduu mxaa barookada iyo kabaha qoobka dheer iyo tabarujka iyo xaragada isjejebinta iyo waxyaalahaas iyo cadarka iyo barafuunka iyo ragga mxuaha dhalinyarada soo jiidanaysa akhlaaqda biinaysa ee zinada iyo radiilada fidinaysa halkaasay ka bilaabantay siduu mucaawiya radia allahu canhu yaa maalin buu wuxuu nin askariya intuu ka qaaday buu mimbarka isagoo ku jooga barooko uu naag ka soo qaaday yuu sidaa u tusiyay dadka markaasuu wuxuu yihi yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih waslama yaquul ina bani israa'iila fasadat xiina اtakada hada nisaa'uhum banu israa'iil waxay fasaadeen markay naagahooda kanoo kale ay samaysteen barookada iyo waxyaalahaas iyo ay samaysteen naagaha kabahan qoobka dheera wuxuu ka warramay nebigu sala allahu alيyh wali slam naag israa'iiliyad oo gaabnayd oo laba naagood oo ka dhaadheer eh, saaxiib la aydoo soo raaci jirtay ayaa isku dheeraysay waxyaalaha marka ay ku fasaadeen waxyaalahaasa ka mid a ah haweenka iska ilaaliya weeyaan haweenka haddii marka xarigga loo sii daayo waa caqli gaaban yihiinoo waa ay eh, xumaadaan jiilkii caruurtii iyo wixiina iyagaa gacanta ku ay carruurta yaryarayd waa xumaanaya guryihii baa fasaada iyo zinadii iyo beledii iska ilaaliya haweenka eh, rawaahu muslim